وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام الأتقياء البررة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد baabkii dhaxalkaynu ku jirnay si gaara ah wuxuu u xusay ilmaha yar ee urjiifkaa ah, goorta wax dhexli karo laba shardiba marka la helo ayaa uurku uu wax dhexli karaa baynu yihi ka horeysa waxa weeye jiritaankiisa shardiga labaadna waa inuu nolol ku soo dhasho marka la leeyahy nolol buu kusoo dhashay waa wax muujin kara inuu noolaa masalan wuu dhawaaqay wuu dhawaaqay masalan ama waxbaabuu yaro naasku yaro jaqay ama neeftiisaa muddu iskala gurayay ama wuu hindhisay waa waxyaabaha tusinaya uun inuu noolaa waaya kuwayaalahaasa lagu tilmaami karaya xadiidkaa horeynu soo dhaafnay dee sharxiisa soo qaadan laa yatawaarasu ahlu milatayn wuxuuna isku mid yihin laa yariu lmuslimu lkaafira wala alkaafiru lmuslima laa yatawaarasu ahlu milataynina waa lamid laba qof oo kale diin isdhexli maayo aynu soo dhaafnay hada haddaba qofku markuu dhintuu ka tago dad dhexlayaalah iyo uur dhexlayaashu laba arimood bay laba ikhtiyaar bay leeyihin laba doorasho uurkan intuu u dhalanayo in la sugo geeri iyo nolol dee kolba kuku soo dhasho waana sida wanaagsan saddex halku hal mar u noqdo haddii ay yar qadiman yihiin oo maala uurkiina uuryaru noqday bil iyo laba iyo wax noocaasa mid jira dabeedna qaar xayraanaba ku jiro waxay dhaha war waxaas dhalanayaan annaga waxba ku sugi kari mayne waxyagii waanu ku shaahaynaynaayee ana la siiyo waa la qaybinayaa dhaxalka uurkana intiisaa loo dhigaya oo maxaa lagu xisaabtamayaa ma lab mise dhadig mise mid mise laba ilaa intaba uu noqon karaa urki intabana dhaxalkii uu iskhilaafi karaa dhinaca badan ee buuranunbaa loo raacaya lab iyo dhadig ka uu dhaxalku uurku ku badanayo ayaa la raacaya mid iyo laba ka uu ku badanayaaba la raacaya mar walba dhinaca uurku waxa u badan ee uu heli lahaabaa la reebaya sanad inan iyo inan marka la eego ee la yidhaahdo hadduu inan ahaan lahaa intuu qaadan lahaa hadduu inan ahaan lahaa intuu qaadan lahaa kooda badan baa laga soo qaadaya mid iyo laba iyo muu badsanaya dee dabcan labuu badsanaya hadduu mataana noqdo mataanaa laga soo qaadaya nooca laleeyahay inuu inan yahay oo laba inan ay yihiin inuu lab yahay oo laba labi ay yihiin ka soo qaad xalkooda hadduu badan yahay intaasaa la reebay ila idinkaa sugi waaye intaasii qaata kolkaa sidii la filaya hadduu noqdona wuu qaadan hadduu ka yaraystana dee inta usoo hadhunba haddana mar labaad loo qaybin dhexlayaasha waa xisaab xilmale وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxau yihi laysa للqاtل qofkii dilay uma sugnaanin min almiiraaثi dhaxalka شhayn waxba kuma leh rawaahu النسائي وطاrqdني وqwاه بن cabdالبر وأclh النسائي والصواب وqفه عlى cmra xadiidku waa inuu mawsuulna iyo صaxiixnaya meelo kaleu ku xidhiidhsanya waana saxiix waxa uu tilmaamaya xadiidkani qofku hadduu dilo qof kaa uu dilay ma dhaxlayo kaa uu dilay ma dhaxlayo ilahay inankii dadka isugu xigeenba ha ahaado aabbihii ama inankiisaba ha ahaado dilkaasi hadduu camdi yahay qaacidada cuskanaysaa waxa weeye man istacjala shayan qabla awaani cuuqiba bixirmaani aw man tacajala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani shay qofka dadejista intaan waktigiisii la gaadhin waxaa lagu abaaliyaa in laga hakiyo laga calafgooyo wuu sugi waayey intuu dhimanayo qofkan ee uu dhexli lahaa buu sugi waayo isagii baa sii dilay waxaa lagu cuqubaynaya inuu dhexla waayo waa qisadii reer banu israaiil baabkeedii kale hadduu gaf yahay dilkaas oo gafkani dil uuga dhacay kii uu dhexli lahaa walaalkiibuu ayuu si gafa ah u dilay markaana waa laga qadinaya dhaxalkii oo qaacidada cuskanaysaa waxa weeye sadd min baab sadd daraa'ic wixii ku gaadhsiin kara u xaaraana baa la hor joogsa ama dee inuu ogaan u in kale allahu aclam waa qadiyad niyadda la xidhiidha ka jooji waa ilaalinta dhiigga islaamku dhiiggu u dadaalaya waana la ilaalinaya xikmad weyn baa ku jirta arrinta bani aadam hunguri weynaantiisa wax waliba way ka dhacaan dilka noocanah noocuu doonayaba ha ahaado ama xaq ha ahaado ama baatil ha ahaado ama qisaas ha ahaado masale qofkani wuu qisaasanayay ama xeer ciqaabeed bay ahaydoo dowladdu u shaqaynayo jallaad buu ahaa kii seefta sitay ee dadka layn jiray buu ahaa ee loo xilsaari jiray ee la odhan jiray xadda fuli markaa waxaa ku soo hagaagay kii ay isu xigeen wuu leefsiiyey dhaxalkiisi waa hawada ama musaki buu ahaa markhaati buu ku furay waxay ka soo gaarsiiyeen culimadu xataa haddii uu isagoo meel fadhiya ka dul dhaco ama iyagoo meel wada hurdo uu buquujiyo ku seexdo <laughs> ilmo yar buu ahaayo wuu isku rogayo wuu buquujiyo saasuu ku dhintay ama mid waalan buu ahaa ama waalidkiibuu ahaayee wuuba edbinaye markaasuu haanka gooye ilmihii yaraabuu isagoo edbinayu kow kaga siiyey aw kownuhu bada jurxahu lilcilaaji famaata min albad ama waabuu dadaweynayayo wuxuu ihi waxba dhakhtarna ha u tegina anaa kugu filan adeer markaa isagoo shafshafaynaya daweynaya ayuu maskaxda tuujiyey saasuu ku dhintay si kastaba ha ahaat waa la xidhay albaabkaas qolyaha qaarkoodna waxay leen war hala kala qaado oo dee wixii saxa sida gefkii iyo wixii qisaasah iyo xaddii iyo waxaa de halaga soo reebo albaabkaasi inuu xidhmay wey waa shuruudihiibaa shardi baa la waaye ahaa ama maanic baa yimi wax ka hor joogsada dhaxalkii ayaa yimid oo ah alqat horaynu usoo sheegnay an cumara wacan cumara bni اlkhaطaabi radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo leh maa axraza alwaalidu waalidku wixii uu koobo ee dhaxala aw ilwaladu ama waladku wixii uu koobsaduu leeyahay ee dhaxala fa huwa licasabatihi casabadiisuunbaa iska leh man kaana cidday doonayaanba ha ahaadeen rawaahu abu daauud wاnasaai wabnu maajah waصaxaxahu bnu lmadini wabnu cabdilbar wاlxadiidu xasan xadiidkana waxa uu tilmaamaya waalidku wixii dhaxalaa uu yeesho ama waladku uu yeesho ama waladku uu yeesho casabadiisunbaa leh casabadiisaa leh marka xadiidku wuxuu ka waramayaa qofka masalan addoon ee la xoreeyey hadduu dhinto kaa la xoreeyey casabadiisa kuwii dhaxalkiisa lahaa unbaa yeelanaya ee qofkii xoreeyey ma yeelanayo markaa walaha lama dhaxle waxbaa lagu dhaxlaa codka kula shaarix masala nin baa nin xoreeyey hore waxaynu isugu soo ogeyn kaa la xoreeyey in dee kan xoreeye uu dhexlayo waa goorma waa markaanu cid qaraabo a lahayn iyo wax casabo a lahayn kan la xoreeyey laakiin de hadduu leeyahay dhaxlayaal kii xoreeye dee iman maayo kii xoreeye iman maaye dee casabadiisi iyo qaraabadiisa ayaa dhaxlaya dee maa axraza alwaalid aw ilwalad waalidku wixii maalaha uu leeyah ama waladku leeyah fahuwa licasabatii man kaana ciday doonaya fahuwa licasabatii dee xigtadiisaana weyi man kaana dalika alcaas cidduu doonaya ha ahaada kaa uxiga markaa qofka la xoreeyey kan xoreeyey wuxuu dhaxlaa markaanu lahayn dhaxlayaan falxadiidu daliilu calaa ana alwalaa'a laa yuuras wainamaa yuurasu bihi famaa jamacahu alcatiiq min maalin fainahu yasiiru bacda mowtihi miiraasa licasabati mawlaahu buu hi almutacasibiina bianfusihim idaa lam yuujad lahu qaraabatu fi nasab markaan qaraaba jirin marka wuxuu ka waramaya sababii la isku dhexlaya mid kamid ahoo ah xorayntii xoraynta waxaa la isku dhexlaa markaanu qadhexlayaa lahayn وعن cabd للhi بن cmر رضي الله عنهma qاl qاla رasuul الlahi slى الlه عaليه وsلم alwalاء xorayntu luxmaة waa hilib ka luxmaةi nasb oo hilibka nasabka oo kale ah ama waa abtirsiimo ah tanasaoo kale waa culqa waxa weeye xidhiid ka luxmati nasab nasabkoo kale lamid ah laa yubaacu lama iibiyo walaa yuuhabu lamana hibeeyo haddaad qof xorayso waad u nicmaysa sidaa darteed cid dhaxasho haddii la waayo markuu dhinto adigaaga xoreeyaa dhaxlaya waa sababii laysku dhexlaya mid ka mid a ah waay waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka wa zayd marka ilaahay baa u nicmeeyo islaam buu ka dhigay adiguna waad u nicmayso waad xorays sidaas weeye xadiidkaas saasu tilmaamaya luxma waa xidhiid waa calaaqa waxa weeyaan gacaltooyo tanasabka oo kale ah إda lam yuujad lilmayt alcatiiq waa catiiq iyo muctiq muctiq waa kii u xoreeyey catiiquna waa kii la xoreeyey warasatu min anas marka haddii qofkan aada walaa ku leedahay ma iibin karti waar adigu ku hadho aniga isi lacag qof ma odhan karto ila guri la karaynaya maahayn abtirsiimada iyo ehelnimada lama iibiye cidna ma siin kartid adigu iskagaba wareegba adaan kugu reebae ku had lama yidhaahdo intaasunbuu sharxaya sidaasaa loo fahmaya marka addoommaha iyo axkaamtooda la joogo ama arrinkooda la helaba وعن أbي قiلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxau hi أفرضكم ninka idinku yaqaano dhaxalka زayd بن hاbت asxaabiga zayd ibnu saabit laydhaa wey asxaabtiisuu nebigu maalin maalmaha ka mida saaqibeeyo wuxuu ihi war ninka idinku dhaxal yaqaansan afrad waa ninka idinku araiso idinku faraaidka idinku yaqaana waa zayd wuu kala yaqaanay rasuulku sala allahu alayh wasalam asxaabtiisa iyo takhasusaadka ay leeyihiin midba meel dee qofka bani aadamka ahi ilaahay dee awooddiisa uu koobo waa iska maxduud saa darteed inuu meel uun awoodda saaro ayaa ay ku wanaagsan tahay meelunbu ku wanaagsan yahay mid waliba meeshuu ku wanaagsan yahay ayuu kaga faa'idayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ka cibaadada ka mu'adinnimada ka nin buu maqlay dhalinyaro ah ayuu maqlay rasuulku sala allahu calayhi wasalam saynu baabkii adaanka ku soo marnay iyadoo ciyaal ku ahaayo yaro -eedaamaya ciyaalku markay meelaha muadinka iyo yaro codkiisa yaro jilayaan uuba soo qabtoo muadin buu ka dhigayba leanna waxaa arkay inuu cod qurux badan leeyahy hiwaayadda u leey jeceliy marka tanay gaaladu yidhaahdaan qofka hiwaayadiisa iyo takhasuskiisa iyo wuxuu jecelayaa la eegaya nebigaa cid walba uga horeeya calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu lahaa xadiidku waa xadiid dheera uu soo gaabsaday sheekhuye arxamu ummatii abubakr ummadayda abubakar baa ugu naxariis badan wa ashaddahum fii diin illaahi cumar diinta ninka ugu adadag difaaceedana waa cumar wa asdaquhum xayaaan cusmaan ninka ugu xishood badan ee xishoodkiisu ugu runsan yahay waa cumaan wa aqra'uhum likitaab illaahi ubay bnu kacb asxaabiga ubay ibnu kacbi la idhaahdo ayaa qur'aanka kariimka ugu akriy og ugu akhriyog sidaa darteed buui ubayow iga dhegayso lam yakun aan kugu dul akriye ilahay baa amre waaclamuhum bilxalaali waalxaraam mucaad ibnu jabal asxaabiga mucaad ibnu jabal la idhaahdo ninkaasaa ugu yaqaano xalaashiyo xaraamta qofka muslimkii inuu xalaashiyo xaraamta kala barto arrin aada u weyn weeye axkaamta barto wa afraduhum zayd bnu haabit ninka faraa'idka ugu yaqaanaana waa zayd wa amiinu haadihi اlummati abu cubaydata ibn اljaraax asxaabigaasina waa ninka ugu ammaano badan rikoorka ammaanadu isaguna wuu sitaa lidaalik baa uu raaciyey qoladii reer nasaare waay marka sidaas weeye oo waa baab ammaantiisa uu leeya qofka aqoon u leh zayd ibnu saabitna nin dhalinyaraad u ahaa reer ansaareeda qoladii reer khasraj oo reer najaara ninkaasi markii uu nebigu soo galay uu yaraa madiine markuu nebigu soo galay isagu koob iyo toban jir buu ahaa kolkuu nebigu dhintay ilaa koob iyo labaatan labaiyo labaatan meelahaasu ahaaba qofkuna marka uu yar yahay maskaxdiisu ay aada freshka utay soo jeedo waxa uu ku jaheeyo sida cajaladuu duubaya saa darteed baa dagaaladii oo dhan buu xaadiray sanadu afar iyo shan iyo afartankii buu dhintay hijrada raggii waxyiga qoray buu ahaa qur-aanka ana xafiday cilmigana cajaladu noqday ee weeneeyey waaya maalintii tabuuk raggii calaamada calamwadayaashaabuu ahaa ee horkacaya colkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaab saddex jeer buu madax uga dhigay madiina cusmaanna madax buu ka dhigi jiray in fara badanoo asxaabta iyo taabiciintaabaa ka wariyey misxafka raggii ugu hor qoray buu ka mid ahaa waktigii abubakar iyo cumaanba markii uu dhintay waa kii abi hurayra lahaa maata xabru haadihi اlumma caalimkii ummaddanaa dhintay ibnu cabaas baan rajaynayaa inuu ilaahay meeshiisa noo geliyo ibnu cabaasna waxa uu lahaa alyawma maata caalimu lmadiina madiina ninkii ugu cilmi badnaabaa dhintay qofka bani aadamkaahi waxau ammaan ku leeyahay aqoontiisa iyo ammaanadiisa iyo howlkarnimadiisa iyo daacadnimadiisa intaasuu ku ammaanay asxaabta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka halkan wuxuu baabkan xadiidkan u dambeeye usoo qaatay in uu qiimihi macnaa ahmiyatu hada albaab baabkan iyo barashadiisa qiimaha uu leeyahay oo dee haddii meeshan la joogo la waayo wax yaqaana dee dadkaso xuquuqdoodii dayacmi mayso dadkii marka la idhaahdo waxa loo dhaxlayaa u qaybinaya yaa si xaqa ugu qaybinaya haddii kani xoola lahayn qaato kana xoolaanla albakiil yaktir maratayn bay idhaha soomaalidu ugu daro waxaa tidhaha bal yaktir maraat marar badan buu khasaarayaaba qaarkood baa idhaahda aan iska yaro bowsanoo caamada iyo intay meelahaas kitaabgaab lagu ishelaa har waynu qaybin karnaa intaan dabeedna waxbaa kaalkuletarkaasa lagu yaraa garaacaya adiguna intaasaad leedahay adiguna intaasaad leedahay kala taga dee annagaaba idin dhaxalo ka wanaagaan goodbaba dadkii ay isku soo la isku soo noqonaya lasoo warwaraysanaya su mid odhanaya wallahi aniga intaasa iga maqan ama intaasa iga maqan wixiina way kala tegeenba oo dadka qaar baa waxoodii iibsaday markaasaa goodhow laytalaynaya fitnadaa waxaa abuuray kii bawsiga ku dhex galay ayaa fitnadaa sameeyey sidaa darteed marka dhaxalka la qaybinayo waa maalullah maal dadka qaybsadayaashii aan hawliba ka gelin weynyo tacab waa inay ogolaadaan in kharash baxo oo wadaadka kharash la siiyo qaydinaya oo kuwa qiimeynaya kharash la siiyo oo odayaasha dhex isu jiidaya kharash la siiyo oo adjoogayaasha kharash la siiyo balka war saylad sayladaa waxay leedahay dilaal iyo macalqabad iyo agjooge intaba waxbay siiyaan qolada neefka ariga idinaya waa taago neef ariga kani wuu dilaalay adugu intaa qaado kana wuuna saaciidayo macashu hay-adna intaa qaado adigu de kana wuxuu le ana agjoogaan ahaa ee agjooggii hala isiiyo isagana markaa in bay siinayaan waa wax wanaagsan aynu ku barakowno bal ka waran hadday aayad qur-aan ay sheegaysa adjoogga in qofka wax lagu siiyo ma haysa aayadda kuma haya ilaahay baa wuxu uhi waidaa xadara alqismata ulu lqurba walyataama waalmasaakiinu farsuquuhum farzuquuhu minhu waquluu lahum qawla macruufa markay soo xaadiraane idkiin agjo ay idin ag joogsadaan dadka xigtada ahee dhaxalka aan waxba ku lahaynin farsuquuhu minhu dee wax ka siiya ila waa agjooge xadara baa la yidhi xadara wuu soo xaadiray maxaa kalead ku macnayn leh o wax ka siiya waquluu lahum qawla macruufa hadal wanaagsanna ku dhaha weliba intaa wax siisaan weliba hadal wanaagsan ilaahay khayra ku siiye dee wixii baanad waxba kulahaynoo waad ka oo sharcigaa kaa saaree ba ah oo intaa qaado hadal wanaagsan iyo lacag wanaagsan baa laysu raacinaya laakiin hadduu iyo yidhaahdo dee isna wuu ka dhiman oo laga dhaxay isna intaa qaar baa siay u murbayaan ay uga bakaylayaan inay qaybsadaan ku kala dhinto hebel baa dhinto ka daba dhintay intaa weli la qaybin se u murmayeen ayay darsin iska daba dhinteen oo iyagii lasii wada dhaxlay way dhacdaa marka waxaynu uga soconnaa ahmiyadda baabkan iyo aqoonta waa inaan waxa aqoonta la idhaahdo waa inaan la xaqirin imika dadka qaarkood baa aqoonta ay yaqaanaan aan dadka dadkeenu uga haysanin waa laga yaaba qofku inuu wasaadka aqoontiisa uictiraafsan yahay laakiin ninka ama sheekha ah ama injineerka ah ama looyarka ah inuu aqoontiisa xaqiro oo idhaahdo dee ii sheegun kii consultanka ah wuxuu leeya intaas ii yar sheegun hay nidaam buu leeyahay xadiisku nidaamkii mar buu odhanaya <laughs> asuu le wuxuu kelmad baan weydiin noga jirta kii injineerkaa ah wuxuu leeya guriga saas adigu iila yar tali uun waaba intuu isaguna marka adigu almuhim aqoontu ku xisaabtankay leedahay muruqa iyo maskaxda sharcigu waxa uu leeya wax kasta oo aqoon ah oo qiimayn la waa lagu xisaabtamaya kiisoo qiimeynayo iyo kii qaybinayey iyo kii dadka isu jiidayay inta mid waliba mushqaayadiisa iyo ujradiisa iyo xaqiisuu leeyahy dee beer baa la goynaya ilahay wuxuu le waatuu xaqahu yowma xasaadi maalintaa goosanaysaan xaqiisa bixiya mar walba islaamku meel wax lagu cunayo wuxuu doonaya haddaad mushahar soo qaatee waxaa la doonaya inaad bixiso wax meesha waa in wax la kala cunaa ee aniga hale iyo si gaalaba haddii kiishada la isu qufusho de waa la iska ridan marka dambe naxariistia meesha ka baxaysay waaya marka afradukum zayd waxa uu kusoo khatimay sheekhu ahmiyata hada albaab baabkan in la barto iyo aqoontiisa in la tixgeliyo iyo ummadda xil weyn inuu ka furanayo faral inay tahay magaalo walba in cid laga helo taqaana oo dawladdu taa u diyaariso oo culimadu taa u diyaarisay iyo tijaarta waajib bay ku tahy waxaa tuulooyin hawdka jooga xoolo lagu dhaxlayo khaladaadka ka dhacaya dhaxalkooda dee dadkii wax ka qaban karaa xil bay ku leeyihin waa in dhalinyarada iyo dadka mutacalimiinta qaar la baraa dadka waxu dhaxla wixii u hagaajiya waay ahmiyata hada albaab ayuu markaa halkan ku xusaya baab lwasaaya waa dardaaranadii dhaxalkii iyo dardaarankii way islaazimayaan min bacdi wasiyati yuusa biha awday dayn iyo dardaaran dabadeed baa dhaxal yimaadaa aayaadka akhri dhaxalka marka hore inu usoo tilmaamay farqiga udhaxeeya dayn iyo maxaa leeya dardaaran iyo hibe iyo hadyad iyo sadaqo iyo kullu dalik waynu soo xusnay baabkii hadyadda markaynu maray marka kane waxa wey tabarucu fii maradi اlmowt waa tabarucu qofku bixiyey waktigu xanuunka uu ku dhimanayay tabaruca uu bixiyo ayaa la yidhaahdaa waxa weeye wasiya ilaahay idankii shan sanana hawsiise hadduu iminka xanuun hayo oo xanuunkaasi dhexdiisa uu wax bixiyo oo toban sannadoodoo dambe uu sii jiifo oonu marnaba caafimaadin wax alla wuxuu tabarucay oo dham waa wasiya wax alla wuxuu bixiyey oo dhami yuctabar annahu wasiya waxaa loo tixgelinaya inuu dardaaran yahay lidalika saay kulu maradin makuuf wa atabarucaat fiihi tuctabar anaha wasiya waa ka markaa dee kutub shaadka ismaaciil ibn muqri marka uu ka waramayo kaawali faarijin wa dalqin wa aakhiri sillin wax noocaasa buu isdaba taxaya markuu cudurada makuufka ee loo dhiman karo uu xusayo sida faarijka awalkiisa baarajka awalkaa khatar badan wa aakhiri silin iyo bahashaa tbda laydhaa gadaasheeda iyadana xagga damaa looga dhimo wa dalqin iyo fooshin iyadoo foolanaysa hadday tidhaa hebel waxaasuu leeyi oo ay ku dhimato waa wasiya haduu baabkaasi dee fiqigu mubasad ku yihi berigii hore dhaxalka aan la soo roginna waxaa lagu siin jirayba dadka xigtada wax waxa uu ahaa dardaaranka kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayra اlwasiya miskiin haddii malaggu ku yimaado oo xoola uu ka tegayo waajib waxaa dadka inuu waxu dardaarmo kolka dhaxlayaasha la eego aayaddu waa mansuuq kolka loo eego dadka aan dhaxlayaasha ahayna waa muxkam oo sidii bay u joogtaa ah, axkaamulkhamsi baa gelaya wasiyada mar waajib bay noqotaa oo waa marka qofkii lagu leeyahay xuquuq bilaa markhaatiya oo bilaa cadaymaa xuquuq baa lagu leeyahy xuquuqdaa adiga mooyaane cid kale ma oga adiga iyo ilaahay iyo qofkii kugu lahaaba isla og waa bilaa markhaati waa bilaa cadaymo markaa waa waajib iyo faral inaad dardaaranto xaaraan bay noqotaa dardaaranka laftiisu dee waa marka uu ku seei ku calaf seejinayo dhaxlayaasha dhaxdayay kaa dhaxlin buuriyo markaasuu wada dardaarmay dardaaranka noocaasi waa xaraam wey sunnay noqotaa kolka liman taraka khayra kaiira biuluti faaqala qofka xoolo badan ka tegaya inuu ulus dardaarmo sunnay u tahy saddex meeloodoo meel karaahiyay noqotaa marka uu qofku wax yarna leeyahay dad fuqaraana ka tegayo waxaaguba waa wax yar fuqarana waad ka tegaysaa ma fiicna iyaga u dah waxbaa dardaarmi waa iska mubaax marka qofkan dardaarmaya faqiir uu yahay wax yar uu ka tegayo laakiin dadka dhaxli lahaa ay maalqabeen yihiin oo wixiisa yarba aanay u baahnayn axkaamulkhamsaasaalgami waay وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل waxa uu yihi نبgu mا xق امriئ مسلم qof مسلم a شhaخصi مسلم a gar uma aha xaqiisa ma aha qofkaasoo lahu شhayء xoolo leh qofkaasoo yuriidu doonaya an yuuصiya فيihi inuu shaygaa dardaarmo qofkaasoo yabiitu laylatayn laba habeen seexanaya ilaa haddii intaasi jirto wa wasiyatu maktuubatun cindahu iyadoo dardaarankiisu agtiisa uu qoran yaha dhinto ilaa walxaalu wasiyatuhu dardaarankiisii maktuubatun uu yahay mid la qoray cindahu agtiisa la qoray manaa xadiidku tarkiibkiisaa yaro si ahoo xaqun xaqunasaa mubtadaa jumladaa dambe ee wawasiyatu mustanahaasina waxa weeyaan khabar buu noqonaya khabarkaasina waa xaalo waa meelihii la goyn jiray khabarka wa qabla xaalin laa yakunu khabara can iladii khabaruhu qad udmira marka ibnu maaligu masalada uu ka waramayo meelaha khabarka la gooyay marka saa darteed bay u yar kakan tahay macnuhu waxa weeye uma habboona qofka muslimka ah ee wax haystee doonaya waxaa inuu dardaarmo uma haboona inuu laba habeen seexdo uma haboona laakiin maxaa u haboon dee intaa laba habeenba la gaadho inuu dardaaranka qoro macnuhu waa isnu xaasilkunbaa laga raaca haddii laqbadu kugu adkaatee war laabtaa laga qaataaye waa nooca wey qof kasta oo xoola waxhaystoo doonaya waxaa inuu dardaarmo dee yuu laba habeen gaadhsiinine labada habeen ka horba ama si deg degada dardaaranka ha u qoro waxaaga malg u samee dardaaranada ay ku qoran yihin markhaatiyaalna u samee halkaa iska dhig halkaa lagu ogaado ama cajalad ku duub ama qoraal u samee markhaatiyaal u samee halkaa la iskaga ogaado maa xaqu mri'in muslim qof muslima xaqii maaha garuba laha qofkoo lahu shay-un xoolo leh qofkoo yuriidu an yuusiya fiihi doonaya waxa inu ku dardaarmo yabiitu leylatayni laba habeen seexanaya uma haboono sidaas ilaa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun cindahu agtiisa waa inu qornaada inuu sidaa yeelo maahae waa inuu laba habeen seexdo maaha e mar hadduu doonayo wax inuu dardaarmo waa inuu kolkiiba qoraa sidaasuu nebigu ugu dhiirinaya khayrka dadku inay utartamaan waaya marka taasina waxay tilmaamaysaa un yuu isdhiganin qofka ha isdhiganin habeen iyo laba iyo wax ka yartoona haysdhigan ee waxaagu ha cadcadaadeen waa midhaynu akriyayno iskagaba adagba bani aadamka dadkuna hadday arkaan qofku ama kafan dhiganayo ama waxuun qorqorayo dardaaranay iyo waxaa waaba qaar baaba kugu idaacadaynaya odhanaya malaggan la tusayna muxuu ahaa waabuu yar yahay xaggee malagga laga daaqadan geerida laga tusay waa maxay ayay odhanaya way iska yar fogeynayaan ilaahay inaguma qadara haddii geeri timaado wuu kugu qadaraya oo qasab bay kugu tahay waaya taasi waxay tilmaamaysaa in loo degdego arrinkaasoo warkeenu caddaado wixii dayna lagu leeyay adugu waxaad cid ku leedahay cidda wax idinka dhexeeyaan xuquuqda kugu waajibtee ilaahay kugu leeyahay adigee ilaahay isla ogiin waxoo dhan cadcaddeen sidaa darteed baa cabdillaahi ibnu cumar waxa uu leeyahay habeen anigu maa seexan ilaa dardaarankaygu u qornaa isdardaarankaygu u qornaan jiray buui saa darteed baa qofka qoraalkiisiina lagu xisaabtami karaya qoraalka qofka haddii la garanayo qoraalkii hebel inuu yahay waa lagu xisaabtami karaa bal waalidkaaga qoraalkiisi haddaad heshaad garato waad ku dhaaran kartaa inuu qoraalkii hebel yahay ama hebel waxaa hebel uu ku leeyahay waa waxaad cuskan kartaba sharcigu sababta u tixgeliyey waa caddayn uu yahay daraaddeed wacan sacd bn abi waqaash radia allahu canhu qaal qultu ya rasuula allah sacdu bnu abi waqaas waxa uu leeyahy waxaan ku idhi nebi maxamedow ana duu maal xoolo badan baa leey walaa yaritunii ima dhaxlayo ila bnatun lii waaxida inan keli unbay dhexlaysa ila bnatun inan unbay dhexlaysa lii aan leey waaxidatun keliya ah afa atasadaqu ma sadaqaystaa biulutay maali xoolahayga saddex meeloodow laba biulutay maali musanaha marka la idaafaynaya nuunta la jaraa ulutayni bay ahayd oo idaafada loo jaray biulutay maali xoolahayga saddex meeloodo laba qaala laa may ka daadi way badanta qultu waxaan afa atasadaqu bishadrihi haddaba xoolaha ma kala baraa badh ma dardaarmaayo sadaqa ma u bixiyaa qaala laa nebigu wuxu me ka dah qultu waxaan afa atasadaqu biuluihi haddaba ulu dalool saddex daloolow dalool oo boqol dhowr iyo soddon ma sadaqaystaa qaala nebigu wuxuu ihi auluu wاuluu kaiiru dee uluka laftiisaaba badanba aulu wulu waxaa la ydhaha yusama atawkiid allafdiy kama qaala shaacir akaaka akaaka faina man laa akha lahu kasaacin ila lhayja bigayri silaaxi akaaka akaaka war walaalkaa walaalkaa walaalkaa ilaasha bu le ninkaa shaacirkaa erayadaa uu isdaba dhigayo waa adkayn weeye soco soco soco markaan kuleeyahay marka soco soco soco macnaheedu waa maxay hadalkuma kugu adkeynaya marka athulutu wathulu war hulukaasi hulukaasi isagaaba badanba saa darteed buu ibnu cabaas leeyahay dee inuu nebigu u ogolaaday waynu ka arkayna halkan laakiin anigu waxaan jecelahay maadaamuu nebigu i huludku uu badan yahay in dardaaranka lagaba yareeyo rubuc laga dhigo ile huludku wuu ogolaaday laakiin wuu badan yahay bu marka maxaa ka fiican inaad hoos uga dhigto oo boqol dhowr shan iyo labaatan aad ka dhigto wuu sababeeyey nebigu xoolahan faraha badana uu bixin lahaa sababtu ugu diiday buu sheegay wuxuu uhi innaka adigu sacadow an tadara inaad ka tagto oo aad ka geeriyooto warafataka ubadkaaga macnaa dhaxlayaashaada warafataka dhaxlayaashaada dee dhaxlayaashii ubadkoo qura maaha way ka caamsanaan karaan inaad dhaxlayaashaada ka tagto ifka kaga tagto akhniyaaa iyagoo xoolo leh oo maalqabeena oo dhowrsoon inaad ifka kaga tagto khayru waxay kaaga wanaagsan tahay min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyaga oo caydh ah yatakafafuuna annaasa dadka dawarsanaya yatakafafuuna annaasa dadka dawarsanaya balsuu sababeeye nabigu alayh salaam iyo dhaqaalaha siduu u qiimeeyey bale iyo tacabka waxa la idhaahdo war waxaan ku leeyahay buuhi dadka ha ka wada bixinin dhexlayaasha ah in ubadkaaga iyo ehelkaaga ku dhexlaya aad ka tagto iyagoo maalqabeena iyagoo isku filan taasi waxay ka wanaagsantahay inaad ka tagto iyagoo fuqaraaho dadka dawarsanaya ila culays baad nagu soo dayseen dadka mid waliba haddii uu ka tago qof ehm, maal oo caruurtiisu ku maarantay ku kaaftoonto dee culays buu fududeeyey laakiin haddii faqiir midhan isku soo fakado agoon ma agoon midhan oo wada fuqaro ah dee shaki kuma jiro in xayraankii bulshadu kordnay shaki male taas marka qofka ilaahay baa yaqaano siduu wax u ee marka laga hadlaya waxa weeyaan istaraatiijiyadda mustaqbalka inuu qofku yeesho oo aanu odhanin dabka inoo saara kala dira waxa lagu cuno ilaahay baa saxanay ama intuu suufiyoobo aanu kaana hebel iska qaado afarta guri waan dhimanaya waan sakalaadaya adigu mid qaado adna mid qaado dad kaluuba kala siiyeyba kaasina waa waqaf idinkuna ilaahay baa idin asaaqaya iska fadhiya taa waxaa ka wanaagsan buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam waa rubucna bixiinta kalena uga tag dhexlayaasha bulshada ha ku soo daynin qaar xayraan ahoo farabadanay saasa sax waa istraatiijiya iqtisaadiya fi lmustaqbal waa la doonaya dad bulshada waxaa la doonaya intay noolyiin inay wada shaqaystaan kow su-aasha inay yareeyaan daynta inay yareeyaan geerida dabadeed inay waxu sii shaqaystaan xoolo adduunya iyo xoolo aakhiraba war miyaanay saxayn intaas arrin tiirsan wey laakiin soo uruura oo wada qayila oo wada dawarsada oo gaalada wada shaxaada oo wada farfadhiista kuraasida iyo mafrishka dee waa la lacasaantaynu arkayna ka dambaynaysa iyo gobonnimo daro wax alla wax qaraar qaadan kara ma leh cid kalunbay dabadhilis u noqonayaan dadku waaya sidaasuu sacad ku qanciyey nebigu calayhi salaatu wasalaamoo dee arrinkuna garoo sacad keligii kuma gooni ah sacd bnu abi waqaas makay ahayd xajat isagoo bukuu nebigu soo booday xoolo badan buu lahaa inan keliyuu lahaa arrinkan uu soo bandhigay nebiga sidaas ugu jawaabay nebiguna waana raggii hore waktiga hore islaamay sacd sida dee la garanayo dagaaladiina raggii xaadiray buu kamid ahaa beder uxudna waa raggii nebiga loo mari waayey ee difaacigii nebiga markii la kala yaacay fadaaka abi wa ummi ilaahay hooyada iyo aabbahay ha kugu furto ayuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam tobankii jannada lagu bushaareeyo ka mid ahaa iyo asxaabu shuura waa raggii xoreeyey boqortooyadii indhaha ka soo saaray furus bershiyanka nimankii loohan jiray reer bariga ahaa ee hogaaminaya dagaaladii waaweynaa hmm, sida qaadisiye iyo malaayin nin warca buu ahaayo markii asxaabtu gudahooda ka dagaalameenna raggii bustaha ka qaatay buu ahaayo ka haajiray oo yidhi anigu labadiina kooxood midnama raacayo afar iyo kontonkii buu dhintay hijirada macnaheedu waxa wey dagaal xanuunkaa isaga ah ee uu ka baqayay inuu ku dhinto kumuu dhimanba laakiin wuxuunaynu ka faa'iidnay axkaamtii dardaaranka ayaynu ka faa'iidin ee isagu uu ka kacayo kumuu dhimanba sanadii tadnaad bahay afar iyo afartan sanana dee wuxuuba dib uba usii noolaabaa waaya waxaynu markaa halkaa ka fahamnay qofka buka in lasoo booqanayo siduu nebigu usoo booqday calayhi salaatu wasalaam waxaan halkaa ka fahamtay qofka gacalkaa iyo dhakhtarka iyo inaad uga warramayso xanuunkaaga qadarkii ood karaahiyeysato iyo nacabsimana maaha markaa dadka culimada iyo aqoon cidda diin ku tuhmaysana masalada xasaasiga inaad kala tashatay noqonaysa sidaa ugala tashanayay sacad waayo waxani waxa weeyaan waa maalgelin maalgelinna meesha ugu haboon in ciddeeda aada weydiiso wey aad tidhaado war waqafkaasaan maagalahaye halkee ugu habboon talow intaad meel kale kula dul ku filayd iyo meel aan ansaxaynba xoola in la dhaqan karo weliba la badsan karo wax badan hadduu xalaal yahay weji fiicanna loo wado ayaynu halkan ka fahmayna in badanoo asxaabta akniyada ka mida buu ku jiray dardaaran ha ilaawi sunnayaashu ka mid yahay dardaaranka inaanu badnaanin weeyi in warasada looga tago wax badan ubadka iyo oorida iyo ehelka adduunka ad uga tegaysa laftiisu waa sadaqo ee wax yar ha u malaynin laftiisa su-aasha iyo dawarsiga foolxumadu leeyaynu halkan ka arkayna masaa'ilkaasaa maaragtay ku jira wa can caishata radia allahu canha ana rajula nin baa ata nabiya u yimid sala allahu calayhi wasalam nebiga faqaala ninkaasi nebiga wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow inna ummii hooyaday uftutilad waxa la dhufsaday nafsuhaa nafteediibaa sikadiisa loo dhufsadayoo mowtalqafla ku dhacay walam tuusi may dardaarmin jaaniska umay heline wadnuhun baa goo way dhimatay wa adunnuhaa islaantaa hooyaday waxaan u malaynayaa low takallamat hadday hadli lahayd oo aanay hadline tashadaqat inay waxu sadaqaysan lahayd deeqsinimadeeda aan aqaanayo afalahaa ajru ajri miyay helaysa wax ma looga qoraya in tasadaqtu canha haddaan sadaqo ka bixiyo oon kaalinteedii galo qaala nacam ha waa loo qoraya muttafaq calayhi walafdu limuslim xadiis laysku waafaqo ereyadana kitaabka muslim baad ka eegeysa kuwa bukhaari si kale ay u qoran wey xadiidkana waxa uu tilmaamaya qofkii hadduu jaanis u yeelan waayo dardaarankii iyo waqafkii uu samaysan lahaa inay la gudban tahay ubadkiisu inay usoo sameeyaan sadaqo iyo waqaf ubadkan ifka kaga dambeeya ee iyagu jaanisku weli aanu ka xidhmin albaabkii sadaqadu weli uusii furan yahay inay sadaqa usoo sameeyaan sadaqadaasi mid hal mar la isticmaalo oo cunno iyo sharaab iyo way noqon kartaa lacag iyo wixii lamid a mid ah. wakti dheer lahoo waqafana way noqon kartaa manfaco iyo dheefna way noqon kartaa manfaca eg manfacada markaynu leenahay ehm, waxa weeye wixii dee aan ahayn masel shay la taaban karo cilmigii iyo waxyaabo milkigiisii isaguba uu leeyahay wixii kasoo baxan waalidka u waqfo iyo way noqon karaa dee gurigan alaale laakiin gala buu leeyahy masaakiintaoo ilaahay waxaan ugu talagelayaa waqaf ilaahay uu leeyahay oo sawaabkana uu gaadhsiiyo waalidka maalka waalidka sadaqada looga bixinaya kiisiina wuu noqon karaa intaan la dhaxlin ku kaloo ubadku ay leeyihiinna wuu noqon karaa ila kol hadduu ka dhinto kiisii maaha moogta markay naftu ka baxday maalkiisii maaha wuu ka xilwareegay dad baalahoo usoo feedhanaya inay kala qaataan marka waa xoolo dad buu waktigaa noqday laakiin berigii hore ku ismanaa oo uu dambaabi jiray halkii soomaalida eh. marka kaa uu dambaabi jiray ama ha ahaada ama kuwii iyagu shaqaysteen ha ahaadee sadaqada waalidka xadiidkaa saxiixu waxa uu tilmaamay inay sax ninkan isagaa ah, magaciisa lama sheegine waa asxaabigii jaliilka ahaayo weynaa ee la odhan jiray sacd bnu cubaadat alansaari waa suldaamadii reer ansaaree mid ka mida ah. hooyadiina waxaa la odhan jiray camra bintu mascuud alansaariya la hooyaday deeksiyad bahayd bu uftutilat macnaa nafteedii un baa mawtalqafla ku dhustay jaanisba uma helin sadaqo haddaan ka sadaqeeyo ma gaaraysa haa macan buu nebigu afalahaa ajru inta sadaqtu canha marka eeg waxaa kala duwan afa atasadaqu laha muu odhan ee muxuu yidhi afa atasadaqu canhaa xuruufta had iyo jeer waxaan xuruufta la idhaahdo luqad waliba xuruufta way leedahay waxa macnahoodu uu ka soo baxaa ficilka ama jumlada uu ku xigo kelmadda uu ku xigo waa kelimatun dallat calaa macnan fii kayriha kelmad ku tusinaysa weya macno erey kale leeyi ayay ka soo saaraysa marka macnuhu waxa weeye inta sadaqtu lahaa dee lama odhanayo asadaqatu lilaah sadaqadu ila cibaada ilaahay cibaadada laakiin sawaabka halkaa ilaahay uu ka qorayo ilaahay loo sadaqaynaya oo loola jeeda liwajhi illaah oo isagaa leh wasadaqatu lilah laa lilummi walaa lilmar'ati walaa lilwaliy waan u sadaqaynaya waan ka sadaqaynaya waaba xadiisku ina baraya macnaheedu waxa wey halku isagu qofkani ka bixin lahaa baan anigu taagana niyaabatan canhu wawakaalatan canhu anigoo ka wakiila anigoo siduu waxu fulin lahaa u fulinaya oo ilaahayna ula jeeda sawaabkana waalidku helaya macnaa laga dhadhaminaya kaas marka hebel baa loo gowracaya xoolaha loo qalaya iyo hebel baa loo bixinaya waxa ka fiican waa laga bixinaya ilahay baa loo qalaya waa laga bixinaya hebel ayaa laga soo qada bixinaya waaya marka waa masale culimadu ay isla waafaqsan yihiin wey baabkii jinaasadda aynu kusoo dhaafnay arrintaa sadaqa waa laga bixin karaa maydka maxaanku idhaahdaa samafalka waaridka qiimaha uu leeyaha n halkaa ka arkaynaa qofka dardaaran doona intaanu ka tegin yuu ka degdegin eh, eh, hala degdego wixii daacaa waa loo degdegayaa culimadu waxa ay isku khilaafeen qofku hadduu dhintay maxaa gaadhaya waxay isla waafaqsay laba arrimood ducada iyo sadaqada mid walba daliilo badan baa sheegay inaan halkan kusoo koobayna hore usoo xusmay waaya labadaas way gaadhayaan waxyaabahay ku murmeen waxaa ka mid a ah sida masalan qur-aankii oo kale oo xanaabilada iyo rag kamida ay leeyihin waa gaadhaya oo dee kol haddii la yidhi soonkii iyo salaadii soonkii iyo sekadii iyo xajkii intaaba waa laga bixinaya kol hadii la yidhi waa laga soomayaa waa laga sekeynayaa waa laga maxaanku dhaha xajaya kol haddii intaasiba jirto dee cibaadooyinkaasinbuu la mid yahay qur-aankuna qur-aanna waa laga akrin karaa laakiin sharday bay ku xidhayaano waa inaanu waxba ka qaadanaynin qofka qur-aanka akriyaya ee sawaabkiisana ilaahay ou gaadhsiin waa ibnu taymiya iyo madhabta xanaadilada u badan baabkaa laakiin dee soomaalideenna qof qur-aan akriyey dee ma qaxwo aado soo saas maaha inta badan dee culimada siiyun baa laleeya qaxwahoodii siiya qur-aankiibay dhammeeyeene marka intuu qur-aankaa dhammeeyo oo ajrigiisa uu yeeshaabuu qaxwihiisiina yeelanaya dabeetna wuu iska tegaya siay markaa madhabtani qabaan shaaficiyadu iyagu ma ogolo waxay leeyi waa laysa lilinsan ilaa masaca almuhim marka daliilkan in lagu gaabsadaa fiican marka sadaqo la leeyahay axankii iyo fidihii iyo waxaanaynu soomaalida lagu saliday kuma jiraan iyagu oo mid walba mushkilad xaaraantinimaysaa raacday waxyaabo kalea laga aaminsan yahay marka u horeyso wakti loo sameeyey wakti xadidan oo saddexdaa habeen lama dhaafin karo marka labaad waxaa laga aaminsan yahay qofkan in ilaahayba uu naarayo haddii aan loo samaynin fidaha waxaa la aaminsan yahay in lagaga furanayo naarta fidaha waxaa la aaminsany oo la idhaahdaa kaadidiinba laga sii daayey kaadidiibaaba ku dheganba miskiinki oo wankaasaa kaadida ka sii daynaya waa aragti aada u sii liidato khalada waxaa laga yaabaa berigii busaarada iyo xayraanku uu jiray in wadaaduhu jideeyey saruuradoobay dabeedna ui waa dilaa nafta waa lagu furanaya kaasi ha jiro dabeedna ay soo noqon weydayba sadaqo haddii la bixinaya hilib bay noqon kartaa raashin bay noqon kartaa lakin waa inaanay wakti lahayn oo wakti xadidan waa inaanay lahayn oo ciid aanay u egaanin oo caqiido kale aanay la soconin sadaqo oo aan wakti lahayn waana la bare caadiya in la sameeyo loo niyooda laakiin hadduu yahay bishiiba mar hadduu yahay taas sacraadeen hadduu yahay sanadkiiba mar oo wakti haysan u yihi tan siyaarada iyo waxaa idhahdaan xuskii odayaasha iyo waxa marka mushkiladaas mushkiladaa kale la socota ayaa sadaqadan ku lifaaqan oo xaaraantinimayn karta shayguna sidiisaba marna wuxuu noqdaa isagoo xalaala ayuu xaaraan noqon karaa shay la xidhiiday daraadii oo imika haddii lacagtan adigu aada haysato dee xalaal bay kuu tihi hadduu ninkani tuugani kaa qaatana iyadiiyo isla lacagtii una oo iyadu asalkeedu uu xalaal yahay ayay isaga xaaraan ku noqonaysa sifada xoogaa daraaddeed marka halkaasi iyadu baabkaasi intaasaynu ka odhan lahayn raacin lahay baabkii jinaasadaynu hore ugu soo marnay mid bay dadku xoogaa ka yara Ehm, laysku yaro khilaafa iyadanoo tan qoriaadka qoriaadka baalkan la ydhaha somaal ee markuu qofkii dhinto ehm, xabaasha iyo meesha lagu cunayo iyadu ficlan horta wax hilib daruuri ka dhigaya ma jiro dadku waxay aaminsan yihiin masle marka qofka la aasaya haddaan wax la qalinna waxba ansixin oo aan meesha hilib xabaasha lagu cunin soo sax maaha saasay dadku aaminsan yihin marka cidba kalama tashadaan siiba dumarka iyo marka qofku naftu ka baxdo halka rag warandayaasha iyo xagga xabaasha ay ula kacayaan iyaguna nindida saylada ay ula kacayaan dumarku dabeedna wuxuunaad arkaysaa iyadoo afar neef la qalay oo meeshiiba obration dhani uu ka soconayo oo hiliba ah. hilibkaasi wax shardi ka dhigayaa ma jiro haddii loo aamino hilib la-aan inaan meeshani ansaxaynin ama wax ka tarayana tii fidaha baabkeediiba raacay lama sa diidana dadkii xabaasha qodayey in wax energy iyo tabar u noqda la siiyo hadday xabaasha lix saacadoodbaa la qoda ama sideed soo maaha haddii la yidhaha lixdaaba ku qoda bilaa qaxwe iyo bilaa cunno bal ka war igaolaan midijooginao laga soo cararaya midi <laughs> joogi mayso xabaasha dadkii waxa la siiyo oo waxaa la siin karaa waxay cunaan iyo waxay cabbaanba laakiin hilibku daruuri maaha hilibku shardi maaha in cibaado loo niyoodana ma aha ee waxa weeye waa shay lagu tamarinayo isagu berigiisii horena soomaalidu magaca waxay u bixiyeen qori qoriqaadku rarabtii bu ahaa marka si ay dadku tamar uga helaan oo meelba qaaxi wax laga cunayo may jirin berigaa hore ee baadiyaa lagu aasaya lix saacadood sideed saacadood baa lagu jiraya hawsha marka dadkan waxay u ahayd waxay ku tamariyaan almuhim intaasaynu raacin la sheegi in cibaado looga qabto maaha in hilib shardi laga dhiga ma aha cunno cabid laakiin way cuni karaan ay ku shaqeeyaan warkaas sooma cadda qofka yidhaahda waxma cuni karaan waxna ma cabbi karaanna isagu malaaig xabaasha qodaha soo waarid waayo markeeda horeba markeeda horeba waxa xaq loogu lahaa aynu soo marnay bilowgii baabuljinaas intaan waxba la dhaxlin mu'anatu tajhiid wax la idhaahdo kharashka tabaabushaha jinaasada tabaabushaheeda kharashkiisa ayaa xaq loogu lahaa qofkan dhintay xoolihiisa marka muanatu sajiis waa wixii lagu aasayey kharashkii lagu aasayey kharashkii kafanta kharashkii maydhidda iyo xataa hadday kalifto oo salaadii ay ku xidhantaba iyana kharash oo mid ku tabaruca la waayo marka sida kafanta loogu yirinayo qofkii maydhay mushqaadu xaqu leeyahy ayaa xabaasha qodideediina kharash u leedahay kan xafaarkahay mushqaadu qaadanayo ayuunbuu la mid yahay kan qaxweynaya timiraynaya furinka cunaye dee isaguna markaa cunaya adigu masaladaa ah, hilibkana haddii aan shay caqiidahay la soconin waxaynu kaga mancina ma garanayno iyana raashinun bay noqonaysa laakiin sida shardiga looga dhigay imika ayuun baynu taasumaynu tacliiqinayna mararka qaarkood kharashkii loo baahnaa wax ka badan baaba dee la sameeyaaba oo iyadoo laga yaaba boqol kun inay qofkan aasayaan ama laba boqoloo kun ayaa laga yaabaa shan boqol oo dollar in la yidhaha kharash buu ahaa kharashkaa ciddii gashunbaa qabaysa laakiin lagu soo dalaci maayo dhaxalkiisa hore aynu soo tilmaa waaya muran ku yaro jiro daraaddeed baynu yar iftiininay marka waalidkii xoolaha ka dhintay ha loo sadaqeeyo oo sadaqo iyo waqafa looga bixiya yaan la iska qaybsaninune waqaf ha looga sameeyo وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول نبga ayaan مقلay buri isagoo oo leh صxaabigaas muxuu نبigu lahaa iن الlaha أعطى ilaahay wuxuu siiyey kula dii xaqin mid kasta oo xaq leh xaqahu buu ilaahay siiyey qof kastoo dhaxalleba dad yahow ilaahay dhaxalkiisii wuu cayinay falaa wasiyata dardaaran uma sugnaanin liwaariثin midda xalka wax ku leh ilaa an yashaaa inay doonaan mooyaane alwarasatu dadka dhaxlayaashe kale inay u saamaxaan mooyaane ilaa an yashaaa alwaras dhaxlayaasha kale inay doonaan ay u saamaxaan mooyaane xadiidkani wuxuu tilmaamayaa berigii hore dardaaran baa la isafiin jiray wardad yahow dhaxal baa soo degay axkaamtii dhaxalkaa timi qof walba ilaahay xaqiisii buu siiyey haddaba qofka dhaxalka wax kuli dardaaran ma leh laba iskuma qaadanayo dhaxalkii iyo dardaaranki hadda hibadii baad baabgaar ahaydoo waynu soo marnay shardigu nabigu ku xidho waxa weeye dadka dhaxlayaasha kale inay usaamaxaan mooyaane hadduu qofku dhinto oo inankiisii uu u dardaarmo intaasuu leeyahay dhaxlayaashii kalena ay meesha joogaan dhaxlayaasha kalea la weydiinaya waxaa aabbihiin siiye inanka ma u daynaysaan ha wuu qaadan doonaa dhaxalkiiyo dardaarankaba wuu diiday waxay dhaxlayaashii kalea diido waxay idhaahdeen maya laba qore waxba kuma qaadanayo kol hadduu dhaxal leeya siin mayno dardaarankaa waa laga soo celinaya sidaasi baynu kusoo ura jumhuurulculamaana sidaa xadiidku uu qabo ayay sheegeen riwaayadan dambena waa xasan waa heer lagu daliishan karo marka dadka islaamku qaybna wuxuu siiyey dardaaran oo waa dadkaan dhaxalka wax ku lahayn dadka dhaxalka wax kulena dardaarankaa laga daynaya وعن معاaذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi iن الlaha ilaahay تصدق عalayكم waar wuxuu idinku sadaqaystay dad yahow بثuluثi أمwaaliكم xoolihiina saddex meeloodoo meel cinda wafaatikum marka sii dhimanaysaan ziyaadatan iyadoo kaba kororhsanba fii xasanaatikum wanaagii aad samaysteen intaa noolaydeen xadiidka nebigu waxa uu ku uhi dadkiinan muslimiinta ah ilaahay wuxuu idinku sadaqaystay saddex meeloodoo meel in aad u bixin kartaan dardaaran marka sii dhimanaysaan waa iyadoo ka kororsan xasanaadkii hore ad shaqaysatay xasanaadkii hore dee intii aad noolayd baad shaqaysatay soomaa wuxuu ajrigoodu kuu sugmay adiga oo nool laakiin dardaaranka ajrigiisu goor muu sugmayaa de iskeedaba wixii aad dardaarantay waxa la yeelanayaa marka naftu kaa baxda kadib marka waa camal dheeraadahoo ilaahay uu ku siiyey oo ajrigiisii lagu qoray adoo naftu kaa baxday waa tabaruc fii maradi ilmowt wa yaxsul bacda almowt marka ajrigiisii baad leedahay iyadoo aada geeriyootay marka waa ziyaadatan fii xasanaatika xasanaadkii aada shaqaysataa lagu kordhiyey waa jaanis ilaahay ummadda siiye wey naxariisuu naxariisanaya daraaddeed marka taasina wuxunay noqotay wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum dadku wixii horu waa qorayna raadkoodiina waa qoraynaayo waa xasanaadka kororsan weeye waay baab dardaarankii halkaasu ku dhammaaday xadiidkanna wuxuu tilmaamay xikmadda qofkan loo siiyey dardaaranka inay tay ifkii wixii uu ku lexe jeclaabayey ifkii jaaniskii uu heli waayey ayaa la siinayaa waktigaa uu sii dhimanayo si uga daba tuuro xasanaadkiisii kale allahu subxana wa tacaala